bismi illaahi araxmaan iraxiim casharkeen wuxuu ka bilaabanayaa aayadda soddon iyo siddeedaad oo suuratu aali cimraan ka mid a ah. ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu nooga soo warramay haweenkii la dhihi jiray xanna binti faaquuda oo waxa weeye maaragtay maryamo binti cimraan hooyadeeda heeday ayaa ilaahay subxaanahu watacaala nooga soo waramay ayada iyo maaragtay ah, maryamo qisadeediyaa ilaahay nooga soo waramay marka markii waxaa weeye maryamo ay dhashay sidii waxa weeye igu keentay sadanadii oo baytalmaqdes sidii waxa weeye loogu tartamay iyo sidii nebiyullaahi zakariya oo u kafaalo qaada ilaahay noo soo sheegay oo ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu watacaala waxaa kafaalo qaada maryamo zakariya ayaa kafaalo dha ilaahay mar allaala markuu u galo zakariya oo meesha qowladda ay ku jirto oo baytalmaqdes uga go-an oo uu galo waxa uu ka helaayow dha ilaahay hifdi ayuu ka helaayey agteeda hifdi yaalla oo cidu keentay oo makhluuq aysan jirin markaas wuxuu dhahaya maryamoy xaggii hifdigaanu kaaga yimide ayaduna waxay ku jawaabaysow dha ilaahay ayadoo aad iyo aad u yar hifdigaanu ilaahay agtiisaw igaga yimiday ina allaha yarsuqu man yashaau bigayri xisaab ilaahay subxaanahu watacaala qofka uu doono xisaab la'aan ayuu arsuqayaa oo risqi waasac oo cidu raacaysa aysan jirin ayuu maaragtay ku arsuqayaa arrintaas markay dhacday zakariyana arrintaas uu arkay ayaa waxa weeye meeshaan howl ayuu ka bilaabay alla wuxuu yidhi subxaanau wa tacaala hunaalika meeshaasow dha ilaahay dacaa waa baryowna ilaahay zakariyaa zakariya rabbahu rabbigiisa ayuu baryay qaala wuxuuna yidhi rabbiyaa rabbi rabbigaayow hablii ii hibey min ladunka agtaada durriyatan durriye ilaahu ii hibey duriyadaasoo dayibatan oo diibahoo wanaagsan oo walad saalixaa ilaahu sii ayuu dhahay maxaa yeelay inaka adugu allow samiicu ducaa'i ducada allaha ajiibo ayaa tahayow dhahay ilaahay ugu yidhi subxaanau watacaala hunaalika meesha aasowdha ilaahay waxaa loola jeedaa lamaa ra'aa zakariya daalika weeye nebi zakariya markuu arkay arrintaas qisada waxaa weeye maryamo iyo hooyadeeda markuu arkay wa calima ana alqaadira cala alibyaani bishayi fii kayri xiinihi qaadirna cala alibyaani bilwaladi cala alkibari waxaa weeye uu ogaadayaa la yidhi allaha qaadirka ku ah shay inuu keeno aan waktigiisii la joogin qaadir inuu ku yahay welad inuu keeno markuu ogaaday iyadoo qofku uu gaboobay ayuu waxaa weeye markaasuu ilaahay baryay marka waxaa la sheegaa layidhi ahalkiisu way inqiraadeen oo waa dhammaadeen baa layidhi kolkaasuu dhah ilaahi wa watacaala hunaalika meeshaasou dhah ilaahi wa tacaala waxa weeye asalkeedu wuxuu ahay darfu makaan ayuu ahay laakiin meeshaan waxaa loo isticmaalay baa layidhi darfu zamaan weeye waxay kaloo ixtimaashahaa layidhi inay daraf oo markaasi darfu makaan oo macnawi ay noqoto oo macnaha waxweeye cinda tilkal waaqica dacaa zakariya la yidhaahdo waa kalaam musa'nafaha layidhi hadal oo hadda cusuboo la bilaabaayo weeye waana qiso oo mustaqilaah oo gooniyaha layidhi maxaa yeele hadda waxaynu ku dhex jirnay qisadii maryamo ayaanu ku dhex jirnay tan marka waxay noqonaysaa mid mustaqilaha ka gooniya waxaana loo keenay baa layidhi ayadoo lagu dhex jira qisada maryamo ayaa meeshaan la keenay baa layidhi waxaana loo keenay baa layidhi waxaa maaragtayaa u dhexeeyaa layidhi quwat lirtibaa baa layidhi limaa baynahumaa min quwati alirtibaa baa layidhi waxaa u dhexeeyaa layidhi labadan qiso isku xiraasho weyn baa layidhi maxaa yeela waxay culimmadu yidhaahdeen lianna fadla bacdi alaqaari baa layidhi qaraabada bacdigeeda fadliga iska leedahay yadullu calaa fadlil aakhari weeye kuwa kale fadligooda ayuu kutusinayaa oo dad waxaa weeye haddii qola ay ahlu ahlulfadli ay tahay inta kaleentoodne inay ahlu ahlufadli tahay ayaa laga qaada kara aalayidhi waana xigmada ilaahay qowlkiisa uu dhahay oo aynu soo marnay duriyatan bacduna min bacdin ayuu dhahay ilaahay markaasuu dhah ilaahay hunaalika meeshaasou dhah ilaahay markii waxaa weeye arrintaasuu arkay nebi zakariya uu arkay ayaa waxa weeye cilmi ayuu ka qaatay maxaa yeele dadka ahlul ictibaarkaa oo waxa weeye ahlulmacrifadaahu waxyaabaha ay arkeen ayay qiyaas ka qaataan oo islamarkaasna ku guulaystaan weye qisadii hadda waxaa weeye xanno markay maaragtay ilaahay ay bariday welad ay ka bariday ayadoo quusatay oo sinulya-si gaartay oo allana uu ajiibay meeshaas ayuu isaguna ka qaatay oo ku baraarugay baa layidhi marka hadda ayada weliba xame waxaa la siiyey ee gabar oo maaragtay wiil maaragtay wiilasha mucdamkooda ka fadli badan weeye qisigeeduna jannada uga imaanaaye sida hadda maaragtay meelo badan la weriyey ilaahayna karaamo weyn uu karaameeyey marka waxa weeye amarkaas cajiibkaa markuu arkay ayaa waxay ku durtaa la leeyahay nebi zakariya inuu isaguna wela dalbo oo isaguna meeshaas uu wax ka qaato weye ishaaro uu ka qaato alla wuxuu yidhi markaa subxaanahu watacaala hunaalika meeshaasuu dha ilaahay dacaa waa baryow dha ilaahay zakariyaa ama zakariyaw hansada la keeno zakariya waa baryow dha ilaahay rabbow rabbigiisa ayuu baryay markaan alla uu baryaana waxay ahayd baa la yidhi lamaa dakhala almixraaba lisalaati jawfa leyl waxaa weeye markuu masjidka galay salaadna uu u galay habeenka dhexdiisana ay tahay oo jawfu leyl alakhiira weliba la yidhaah marka ducadu ay sii ilaahay sii ajiibu og yahay weeye maxaa yeele ducada laftirkeedu makaan iyo zaman munaasaba way doonaysaa markaas ayuu rabbigiisa baryow dhah ilaahay subxaanahu watacaala qaala wuxuuna yidhi zakariyow dha ilaahay rabbi yaa rabbi rabbigaayow hablii ii hibay ayuu dhahay min ladunka agtaada duriyatan duriye ilaahu ii hibay duriyadaasoo dayibatan oo wanaagsan ilaahu waxaan kaa barya ayuu dhahay durriye oo dayiba ayaan ku weydiisanayaa weye duriyada hadda mufrad iyo jamac waa lagu idlaaqaa markaasaa waxaa weeye waladan saalixan kutubta ku fasiraayaan marka hadda guriyada ilaahay laga baryaayo inay guriyo oo saalixiina ay noqdaan sidaas ayaa wanaagsan maxaa yeele owlaaddu hadday xumaato wax faa'iidaahay leedaha ma jirto tiro badnaashadeeda iyo waxba tari mayso waxaa loo baahan yahay inay owlaaddu owlaad saalixiina ay noqdaan markaasay qofka anfacayaan mujtamacana ay anfacayaan weye innaka adugu ayuu dhahay samiicu ducaa'i ducada ilaahu mid ajiibo ayaa tahay oo ilaahay addoomanka ducada waad ka ajiibtaahw dhahay ah, innaka samiicu ducaa'i ayuu dhahay ilaahu ducada midka ajiibaa tahay sidaa markuu dhahay nebi zakariya ilaahay wuxuu yidhi fanaadatu waxaa u naadiyow dhah ilaahay zakariya almalaa'ikatu malaa'igta ayaa u naadisay fanaadad waxaa u naadiyow dhah zakariye almalaa'ikatu malaa'igta ayaa u naadisay malaa'igtan waxaa laga wadaa haleelisay jibriil ayaa maaragtay loo soo diray oo bishaaro loola soo diray walxaal huwa zakariya ayuu dha ilaahay qaa'imun mid taagan uu yahay yusallii oo dukanaayo filmixraabi masjidka uu ku dukanaayo mixraabka waxaa loola jeedaa meeshaa masjidka ayaa loola jeedaa ee hadda midkaan macnaha dadku gelaayo meesha hore masjidka ka ah kaas wakti dambe ayuu yimiday filmixraabi mixraabka masjidka isagoo maaragtay yaa taagan oo salaad dukanaayo ayaa maaragtay ahaa malaa'igta unaadisoshay jibriil u naadiyaa layidhi maxaa loo naadiyey anna allaaha bianna allaaha alle ayaa loo yidhi yubashiruka waa kuu bishaaraynayaa biyaxyaa yaxya ayuu kuugu bishaaraynayaa anna allaaha bianna allaaha alle yubashiruka waa kuu bishaaraynayaa biyaxyaa yaxya ayuu kuugu bishaaraynayaa musadiqan xaalow u rumaynaya yaxyahaasu bikelimatin kelimo u rumaynaaya kelimadaasoo min allaahi kaa'inatan ka ahaatay min allahi ileyh xaggiisa waxa weeye nebiyullaahi ciise ayaa loola jeeda halayidhi oo wuxuu rumaynayaa inuu ruuxullaahi yahay weeye kelimana waxaa loogu magacaabaa layidhi nabi ciise liannahu khuliqa bikelimati kun weeye kelimatu kun ayaa laga abuuray weeye marka alla wuxuu yidhi subxaanau watacaala yaxye ayaa alla subxaanau watacaala kuugu bishaaraynaya marka hadda yaxye waxaa weeye waxay culimmadu yidhaahdeen waxaa laga soo manquuliyey waa manquulaya min alficli marka wuxuu noqonayaa mamnuuc min asarfi weye oo maclaa yanصarif markaasi wa cani ilcalamiyati ayaana loo yeelahaa layidhi iyo markaasi wasnulficlina waa qabahaa layidhi qaar waxay yidhahdeen waa carabi ayay yidhaahdeen waxaana loogu magacaabay yaxyaa layidhi waxaa weeye quluub oo dhimatay ayuu soo nooleeyaa layidhi oo quluubta dadka oo dhimatay ayuu noolaynayaa qaar waa cajamiyay yidhaahdeen mamnuuc min asarfi wey lilcalamiyati waalcajamiyati marka hadda si kastoo la yidhaahdaba yaxye ilaahay subxaanahu watacaala ayaa u bixiyey oo waxyi ayay ahaada mooyaane arlada markuu yimiday looma bixin musaddiqan xaalow yaa kii u rumaynaa u dheh ilaahay bikelimatin kelimo u rumaynaayo kelimadaasoo min allaahi ilaahay xaggiisa ka aatay waa nebiyullaahi ciisa wa sayidanowdha ilaahay xaal uu yahay kii sayidahowna ilaahay waxasuuran xaal uu yahay kii la shiray wa nebiyan xaal uu yahay kii nabi ah min asaalixiina oo kuwa suusuuban ka mid howdha ah ilaahay marka ilaahay subxaana watacaala allah waxuu kuugu bishaaraynaa ayuu dhahay yaxye ayuu kuugu bishaaraynaya musadiqan xaal uu yahay kii u rumaynaaya bikelimatin kelima u rumaynaaya ah, waa la xaalaynayaa meeshaan wixii ka dambeeyana saas weeye wa sayidan xaal uu yahay kii sayid ah sayid waxaa loola jeedaa bimacna almatbuuc weeye waa mid la raacsan yahay weeye qofki waxa weeye khalaa'iq badan ay raacsan tahay sayid baa la dhihi karaa weye waa matbuuc weeye markaasi waxaa laga wadaa waa maaragtay waa lagu dayanaya ayaa loola jeeda ha layidhi amase waxaa laga wadaa hey nabinimada ayaa la siiyaa layidhi min xiilil wilaadati dhalashadiisa laga bilaabo waxa suuran xaalow yahay kii laga shiray ayuu dhahay ilaahi subxaanau watacaala oo haweenka ayaa laga shilay baa layidhi Ah. marka waxaa markaasi waxa weeye xasuur ayuu ahay baa layidhi oo haweenka macnaha waa laga shiray baa layidhi marka shiritaankan wuxuu ahay baa li ikhtiyaar buu ahay baa li isaga ayaa doortay baa layidhi maxaa yeele wuxuu mashquul ku ahay baa li khidmada rabbigiisaa layidhi xasuurnimaduna waa sidaasaa layidhi amase ah, waxaa laga wadaa ha layidhi haweenka ayaa mutlaqanba laga manciyo waxa weeye sawaaun eh, kaana cid diraaranaa layidhi ow ikhtiyaaranaa layidhi ama maru u baahan yaha haatama marwasa u baahnay ha aatee sideedaba waxa weeye mamnuuc ayuuba kacay baa lihi waxma uusan dhalin nabiyulaahi eh, yaxya wa nabiyan xaalow yeeshii nabi ah min asaalixiina oo min asaalixiina kuwa suusuuban ka mida ah. waxaa la weriyaa layidhi inaan maaragtay ah khadii oo gef weligiisa uusan ka dhicin baa layidhi isla markaasina gef weligiisa uusan haminaa layidhi saalixiinta ayuu ka mid ahay kubaarulmursaliin mursaliinta waaweyn ayuu ka mid ahay baa laga wadaa oo maaragtay xuquuqda ilaahay subxaanau watacaala u quma iyo xuquuqda addoomanka ilaahay sidaa markii nebiyullaahi zakariye loo waxyooday oo loo sheegay qaala wuxuu yidhi ow ilaahay nebi zakariye yaa rabbi rabbigeeyow annee kayfa sideebuu yakuunu li iigu ahaanayaa gulaamu wiil see iigu ahaanayaa wal xaal qad xaqaaqaha balaqaniya uu gaaray alkibaru gabow uu igaaray wamra'atii haweentaydina caaqirun ma dhasho ay tahay marka hadda nebi zakariye arrintaas xagga caada ahaan ayuu markaasu xoogaa waxaa weeye ayuu baciisadaa layidhi culimmadu waxay yidhaahdeen marka hadda arrintan markaa uu saas u baciisanaayo awoodda ilaahay inuu baciisanayo maaha oo waa ku cilmi leeyaha rasuul ilaahay waaye in ilaahay subxaanahu watacaala sidau doono uu yeeli karo oo wax walba ilaahay awood u leeyahay laakiin hadda marka istifhaamtan uu ku baciisanayo waxa uu ka wadahaa la yidhi xaalada markii la fiiriyo waxa weeye dhaqanka amba marka caadadu sida ay tahay ayuu ku baciisanayaa oo caadada heertaan qof ah waxa weeye owlaadma heli jirin kolkaasuu dhahay qaala wuxuu rowdha ilaahay rabbi yaa rabbi rabbigeeyow annee kayfa sideebuu yakuunu lii iigu ahaanayaa gulaamu wiil see iigu ahaanayaa wal xaal qad xaqeeqaha balaqaniyo uu gaaray alkibaru gabow u gaaray oo nihaayatu sinni aan gaaray waxaa la sheegay boqol iyo labaatan sano jiray wamra'atii haweenkaydine caaqirun maqasho ay tahay oo ayaduna waxaa weeye waxaa la sheegay sagaashan iyo siddeed sano ay jirto qaala wuxuu yidhi kadaalika alamru amarku kadaalika sidaas weeye marka waxaa weeye kadaalikadaana waa khabar alaa mubtadaa lasuu qadarayaa layidhi qaala ilaahay wuxuu u dhahay subxaanau watacaala calaa lisaani jibriil weeye alamru amarku kadaalika sidaas waayaa layidhi zakariyow arrintu waa sidaas min khalqillaahi ghulaama minkumaa weeye ilaahay subxaanau watacaala adiga iyo zawjadaada wiil in ilaahay idinka abuuro arrintu waa saasaa layidhi allaahu allana yafcalu waa falayaa maa yashaau wixii ou doono ilaahay waa falayaaho alla waxau doono waa falayaa shay ilaahay subxaanau watacaala cajis geli karana ma jira weeye marka waxa weeye si waxa weeye qudradaas ilaahay subxaanau watacaala oo weyn loo daahiriyo ayaa waxa weeye su-aal ayaa maaragtay yaa lagu ilhaamiyaa la yidhi si maaragtay yaa loogugu jawaabo marka sidaas ayaa waxa weeye ina isaguna su-aal sameeyey ayaa loogugu jawaabay baa layidhi sidii markaas loogu jawaabay in wiil la siinaayo laftiisa waxay u hilowdaa layidhi waxaas loogu bishaareeyo weladkaas in loo soo dedejiyo markaanuu sidaan leeyahay nebi zakariye qaala wuxuu uri ilaahi yihi subxaana wa qaala wuxuu yidhi zakariye rabbiyaa rabbi rabbigeeyow ijcal nii iyeel aayatan aayad ilaahu iyeel ilaahu calaamo iyeel weeye macnaha waxau ka wadaa calaamatan calaa xabli imra'ati weeye ilaahu haweentayda uur inay bixisay calaamo aan ku gartay ii samay ayuu dhahay qaala wuxuu rowdha ilaahay zakariye rabbi yaa rabbi rabbigeeyow ijcal nii iyeel aayatan calaamo iyeel qaala ilaahay wuxuu idhi aayatuka calaamadaadu allaa tukallima annaasa dadka inaadan la warramin weeye dadka waxa weeye kalaamkooda ayaa lagaa mancinayaa laakiin dikriga ilaahay lagaa manci maayo oo calaamo waxaa kugu dhacaysa ah inaad dadka la warrami weyso maanic ayaa ku imaha laga wadaa oo ilaahay xaggiisa kaaga yimidoo hadalka kaa manciye bikayri dikrillaahi wey ilaahay dikrigiisa aan ahayn calaamadaas markaad aragtaad waxaad ogaanaysaa in haweentaada ay uur leedahay allaa tukallima naasa dadka inaadan la warramin weeye talaatata ayaamin maalmayaal oo saddexa saddex maalmood macal habeennadooda dadka lama warramays baa layidhi ilaa hamzan ishaare mooye ilaa hamzan ishaare mooye oo waxa weeye sidii maaragtay qofka dhigoolkaa ishaarada u warramo ama akhraska sidaasoo kale ayaad noqonaysa noqonaysaa alayidhi wax cilahoo ku hayana ma jirtee waxay calaamo u tahay haweentaada inay uur bixisay wadkur xusow ilaahay rabbaka rabbigaaga xus kasiiran wax badan ilaahay xus wasabbix duko bilcashiyi galabtii iyo wal ibkaari aroorihii ma ilaahay maaragtay u duko waxaa la yidhi oo kaleentood nabiyullaahi zakariya allah u dhahay wadkur xusow dhahay ilaahay subxaanahu watacaala rabbaka rabbigaaga xus xaaladaas markaad ku jirto ilaahay subxaanahu watacaala dikrigiisa badi weye kasiiran dikran isaga soo qadaray kabacdi masdarkaas ka sifay dikran dikri ilaahay xus dikrigaasoo kasiiran oo fara badan wasabixdan hadda salaad waa laga dhigi karaa tasbiixdana waa laga dhigi karaa wasabix ku tasbiixsa alle bilcashiyi galabti iyo walibkaari aroori weye amase wasalli duka weye bilcashiyi galabtii iyo walibkaari aroortiina ilaahay duka waxaa laga wadaa awaakhiruleyl waa awaa'ila weye maalinta aakhirkeeda iyo awaa'il awelkeeda ayaa laga wada haalayidhi marka hadda waxaa la yidhi nebiyullaahi zakariya saddex maalmood ayaadan dadka la warramaynin ilaa ishaare mooyaane insha allahu tacaala waana noogu imaan doontaa suuratu maryamna waa noogu imaan doontaa marka hadda waxaa culummadu yidhaahdeen caarifiinta waxa weeye bacdu akaabir suufiya oo caarifiina ayaa waxay doorteen baa yidhi khalwo haddii la sameeyo oo meel lagu khaali noqda khalwo la sameeyo ayadoo riyaalo la samaynaayo oo nafta la laylinaayo ilaahay adkaartiisa lagu laylinaayo iyo daacada ilaahay in markaasi waxa weeye muraadka la gaarayo saddex maalmood macal habeennadooda haddii qofku waxa weeye intaas uu sameeyo muraadkiisa waa gaarahaa layidhi isla markaasina waxa weeye digriga ilaahay shucaarkiisa uu ka dhigtaa layidhi oo digriga alle intaas uu hayo ijtihaad fara badan oo adkaar fara badan uu sameey weye cidna markaasi uusan la warramin laakiin waxa weeye hadduu dad la warramo asagoo markaasi khalwada ku jira khalwadiisu markaasi waxa weeye dhibaato ayaa ku maana isdhinto amba ay gurtaa dhici karaysa maxaa yeele hadda meeshaanay ka qaateen caarifiintu ay ka qaateen meeshaan maxaa yeele nabiyulaahi zakariya saddex maalmood ayaan dadka la warramin baa layidhi marka shayga sidiisaba manduuqahoo lagu dhawaaqo waxaa laga qaataa shay mafhuuma ayaa laga qaataa marka culumtan waaweyn waxaa laga qaataa shayga manduuqa oo markaasi waxa weeye ilaahay subxaana watacaala uu ku sheega qur-aanka rasuulkuna calayhi salaatusalaam uu ku sheega sunnada weye wadkur lasowdha haddana ilaahay subxaana wa id wafiqaalat ilmalaa'ikatu halkaas marka waxayn uga baxnay qisadii soo dhex gashay qisadii maaragtay maryamo iyo maaragtay hooyadeeda ayaanu maaragtay meeshaas uga baxnay raabitka ka dhexeena horaan usoo sheegnay marka waxaa dib loogu soo laabanayaa qisadii maryamo ayaa lagu soo laabanayaa oo waxay ku cadfan tahay id qaalat imra'atu cimraan ayaa meeshaanu ku cadfan tahay munaasabada markaas u dhexaysana daahir weeye maxaa yeela hooyada qisadeedaa layidhi oo maaragtay maryamo hooyadeed iyo qisada maaragtay gabadheeda waxa weeye munaasabo ayaa ka dhexaysa hadda qisada zakariyane ayadana waxa weeye meeshaasay ka dhalatay weeye marka sidaasay waxay isugu wada mid yihiin wadkur xusowdha ilaahi subxaanahu watacaala id wakti qaalat ilmalaa'ikatu malaa'igta ay tidhi waatay jibriilaa la yidhi yaa maryamu maryamooy ina allaaha ilaahay istafaaki waa ku doortay wa daharaki alla waa ku dahiray wastafaaki alla waa kaa doortay calaa nisaa'i alcaalamiina caalamiinta haweenkooda ah, caalamiinta haweenkooda ayaa ilaahay kaa doortay marka hadda waxa weeye maryamo markii ay soo barbaartay ayaa waxa weeye lala warramaya ilaahay wuuri subxaanau watacaala wadkurtu fid wakti qaalat ilmalaa'ikatu malaa'igtay u tiri malaa'igtan waxa weeye waa say jibriil baa layidhi lagasa qaadan maayo meeshaan inay maaragtay maryamo nabi ay tahay ama ay rasuul tahay laga qaadan maayo marka hadda ilaahay subxaanau watacaala qur-aanka kuma sheegin haween magaceeda kuma sheegin baa layidhi ilaa maryamo mooyaane marka insha allahu tacaala xigmadaasna waan ku tegaynaa maxaa yeela qodadii yahuudda oo markaasi maaragtay waxa weeye maryamo iyagu xumaan bay ku tilmaameen oo waxay yidhaahdeen maaragtay daaniyey ku tilmaameen ba layidhi marka waxaa la leeyahay qolo kalena waxay yidhaahdeen oo maaragtay nasaarada waa zawjada ilaahiyay yidhaahdeen marka waxaa la yidhi ninka cadiimkaa ah, ka u kasantaagahaa layidhi zawjadiisa inuu bayna naasa uu ku sheego marka waxay ka dhigantaa isagoo ilaahay dhahaya hadday maryamo zawjo aniga ii tahay magaceeda ma sheegi lahayn marka ilaahay wuxuu yidhi subxaana watacaala magaciisu waxay u tiri maryamoy ilaahay waa ku doortay wa alla waa ku dahiray oo ilaahay waxau kaa dahiray min masiisi rijaali rag inay ku taabtaan oo guur iyo kayrkiisa ay kugu taabtaan waxa weeye xayd iyo nifaas intana waa lagaa dhowray iyo wax kastoo la qarmoonsado wastafaaki alla waa ku doortay calaa nisaai alcaalamiina caalamiinta haweenkooda ayuu kaa doortayoo waxaa laga wadaa ha layidhi caalamiintoo dhan ayaa laga wadaa laakiin jalaalaynku wuxuu leeyahay ahla zamaanikau leeyahay oo markaasi caalamiintaas waa caam oo maksuusa bimaa addaa khadiija wa faadima wa caaisha ayuu leeyahay laakiin dariiqadaas dariiqo marjuuxa weeye sida xaqaa waxa weeye maryama waxa weeye afdalu nisaa cala idlaaq weeye haweenka ilaahay adduunyada keena ayada yaa ugu fadli badan baa layidhi waxaa ku xigtaa layidhi faatima binti rasuulilaahi khadiijo binti khuweyli zawjadii rasuulkeenaa ku xigtaa layidhi iyaduna waxaa ku xigtaa layidhi caaishaa ku xigtaa layidhi sidaas ayaa maaragtaa la leeyahy marka calaa nisaa'il caalamiina sidoodaa lagu daynayaa yaa maryamu maryamooy ayaa maaragtay malaa'igta ay tidhi uqnutii adeec lirabbiki rabbigaaga adeec wasjudii duko warkacii rukuuc maca raasiciina kuwa dukanaya micigooda yaa maryamu maryamow uqnitii adeec lirabbika rabbigaaga adeec wasjudii macnaha qunuudka qur-aanka waxaan soo marnay in daaca lagu fasiraayo wasjudii sujuud warkacii rukuuc maca araakiciin hadda waxaa laga wadaa sallii maca almusalliina weye oo rukuuca iyo sujuudkan salaadii baa laga wadaa wax hadda ayaga loo khasisaa inay arkaanta oo salaada ayay maaragtay yaa ugu muhiimsan yihiin ayagu marka waxay kamid noqonaysaa qaacidadeeday min idlaaqi albacdi wa iraadati lkulli weeye bacdi in la sheego waxay kulligii oo dhanna loola jeeda salaadii oo dhamaa loola jeeda salaadee duka ayaa la leeyahy daalika kaasow dhah ilaahi subxaanau watacaala amarka zakariyo laga soo warramay iyo maryamo min ambaa'i lgaybi qaybka akhbaartiisa ayuu kamid yahow dhah ilaahay akhbaaru maa qaaba canka ayaa ilaahay leehay yaa muxamed ilaahay wuxuuri subxaanau watacaala dalika kaas la soo sheegay min ambaa'i lgaybi qaybka akhbaartiisa ayuu kamid yahay nuuxiihi waana waxyoonaynaa ilayka adiga ayaanu ku waxyoonaynaa wamaa kunta ma aadan ahayn ladayn hortoodow dha ilaahay waxaa weeye maryamo iyo hooyadeeda iyo zakariye hortooda ma aadan ahaynin id waftiyow dha ilaahay ah, wamaa kunta ma aadan ahaanin buu dha ilaahay ladayn hortoodow dha ilaahay inta hadda laga soo warramo weye marka hadda waxaa loola jeedaa jeedaaho ismu ishaarahan u noqonayaa maryamo iyo hooyadeeda iyo waxa weeye zakariye iyo kulli ayaa maaragtay loola jeedaa marka eh, daalika min anbaa'i ilgaybi halkaas ayaa maaragtay casharkeena dambe ka bilaabaynaa halkaas ayuu casharku noo joogayaa wallahu subxaanahu watacaala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu acuudu billaahi min ashaytaan arajiim bismi illaahi araxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wsala allahu calaa sayidina muxamadin waaalihi wasaxbihi wasalama ajmaciin ذلika min anbaaءi اlغaybi nuuxiihi ilayka wamaa kunta ladayhim id yulquuna aqlaamahum ayuhum yakfuru maryama wamaa kunta ladayhim id yakhtasimuun id qaalat ilmalaa'ikatu yaa maryamu ina allaha yubashiruki bikalimatin minhu ismuhu lmasiix minhu ismuhu lmasiixu ciisa bnu maryama wajiihan fi اdunyaa wاlaakhirati wa min almuqarabiin wayukallimu annaasa fi lmahdi wakalan wa min alsaalixiin qaalat rabbi annaa yakunu lii waladun walam yamsasnii basharun qaala kadalika allahu yakhluqu maa yashaa idaa qadaa amran fainamaa yaquulu lahu kun fayakuun ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم biaayati min rabbikum anii akhluqu lakum min addiini kahayati dayr faanfuqu fiihi fayakunu dayran biidni illaahi waubru lagmaa walabrasa wuxyi lmawtaa biidni illaahi waunabbi'ukum bima ta'kuluun wma tadakiruuna fii buyuutikum ina fii dalika laaayatan lakum in kuntum mu'miniin bismi illaahi araxmaan iraxiim casharkeenu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda afartan iyo afaraad oo suuratu aali cimraan ka mid ah ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu nooga soo waramay qisadii maryamo ayaa ilaahay subxaanahu wa watacaalaa noogaga soo waramay iyo nebiyullaahi zakariye qisadoodiyaa ilaahay nooga soo waramay waxaa ilaahay yidhi subxaanahu wa tacaala oo rasuulkiisa uu ku dhahay waxaad xustaa markay malaa'igtu ay tidhi oosay jibriil loola jeedo maryamoy alla waa ku doortay waana ku dahiray haweenka caalamka ayuuna kaa doortay maryamoy adeec rabbigaaga ilaahay subxaanau wa tacaalaana u duko oo dadka dukanaya la duko ayaa la yidhi oo markaa weliba markaasi waxa weeye ilaahay yidhi warkaacuu maca araakiciina weeye sallii maca almusalliina yidhi dadka musalliinta oo rijaasha la duka ayaa la yidhi marka hadda ilaahay maca raakicaad ma dhihinaa la yidhi waxaa dhowr arrimood baa markaa loola jeedahaa la yidhi in maaragtay jamculmu'anaska la dhex geliyey jamculmudakarka waa suurtagal baa la yidhi oo min baabi takliib ay ka mid tahay weeye ama macnaha laga wadaa la yidhi salaadda ragga oo kala duko xagga khashyada iyo himada sarraysa uga mid ahaw ragga salaada markaa dukanaysid salaada haweenkaoo kale ha dukanin baa la yidhi maxaa yeele salaada haweenka xadgudub iyo markaasi khashyo la-aan ayaa ku ku daran baa la yidhi taa markii ilaahay subxaana watacaala uu ka soo warramay ilaahay subxaana watacaala rasuulkiisa ayuu la khidaabayaa waxaana uu rasuulka ilaahay u caddaynayaa inuu yahay rasuul ilaahay subxaana watacaala u waxyooday oo wixii maaragtay ka dhacay umamulmaadiina ilaahay subxaanahu watacaala waxyo ugu sheegay rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam markaa isagoo bijasadii oo ruuxii ah inuusan meeshaas waxaas ka dhacayeen uusan waktigaas uusan xaadir ahayn laakiin waxa weeye arrimahan uu ku ogaaday min jihati alwaxyi taasina ay caddaynaysa rasuulka calayhi salaatu wasalaam rasuulnimadiisa alla wuxuu yihi subxaanau wa daalika kaas lasoo sheegay oo amarka zakariye iyo maryamo ah min anbaa'i lgaybi gaybka akhbaartiisa ayuu ka mid yahay akhbaaru maa qaaba canka weeye waxa kaa ciilan akhbaartooda ayuu ka mid yahay nuuxiihi waanu waxyoonaynaa ilayka adiga ayaanu ku waxyoonaynaa ayuu dhaha ilaahi subxaanahu wa oo amuuraha kan waxaad ku ogaanaysaa waxyi annagu aanu ku waxyoonno wamaa kunta ma aadan ahayn ow dha ilaahay ladayhim agtooda ma aadan ahayn ow dha ilaahay id wakti yulquuna ay ridanaayeen aqlaamuhum qalimyaalkooda oo biyaha ay ku tuuranaayeen waataanu soo maraynay markii waxaa weeye qofkii maaragtay a kafaalo qaadaaya maryamo loo qurco ridanaayo ayuu dhah ilaahay wamaa kunta ma aadan ahayn ladayhim agtoodow dha ilaahay id wakti yulquuna ay ridanaayeen aqlaamuhum qalimyaashooda ayuu midkoodii yafulu kafaalo qaadaaya maryama maryamo kafaalo qaadaay markii loo tartamaayey qofkii waxaa weeye kafaalo qaadi lahay oo kori lahay maryamo ma aadan ag joogin buu dhaha ilaahay wamaa kunta ma aadan ahaynu dhaha haddana ilaahay subxaanau watacaala ladayhim agtooda id wakti yaqtasimuuna ay doodaayeen markii waxaa weeye kafaalada oo maryamo lagu doodaayene ma joogin buu dhah ilaahay fa tacrifa weeye marka saas aad ku aqoonsato oo aad waxa weeye dadka aad u sheegto taasi markaasi ma jirin buudha ilaahay wainamaa caraftahu min jihati alwaxyi weeye laakiin arrintaas waxaad ku ogaatay min jihati alwaxyi wax jihadiisaad ku ogaatay wkur xusowda haddana ilaahay subxaanau watacaala id wase qaalat malaa'igta ay tiri yaa maryamu maryamooy in allaha alla yubashiruki waa kuu bishaaraynayaa bikelimatin kelimo ayuu kuugu bishaaraynayaa kelimadaasoo minhu min allaahi ilay xaggiisa ka ahaatay kelimadaasoo ismuhu magaciisu almasiixu kii barakaysnay uu yahay ciise ciise ah ciisiiday ibnu maryama caabidada wiilkeedii ahay hadda ilaahay subxaana watacaala wuxuu nooga warramayaa markii maryamo laga soo warramay iyo waxaa weeye waxyaabihii loogugu bishaareeyey sida macnaha ilaahay subxaanau watacaala ayada u dahiray iyo sida ilaahay maqaamkeeda maqaam sare ugaga dhigay markii laga soo warramay waxaa markaasi looga warramayaa mustaqbalka waxa arrinteedu ay noqonayso ilaahay subxaanahu wa in wiil uu sii doono wiilkaasoo rasuul noqonaaya isla markaasina waxa weeye aan la siinaayo marka ilaahay wuxu uri subxaanahu wa tacaala wadkur xusowna ilaahay meeshaa marka waxaa kaloo laga gudagelahaa layidhi qisadii nabi ciise ayaa laga gudagelayaa iyo wamaa fiiha min alcajaa'ibi weeye waxa ku sugan oo cajaa'iba marka ilaahay wuxuu waxaad xustaa howdha ilaahay saydka maxamedka ahow ood ummadaada u sheegtaa id wafti qaalat ilmalaa'ikatu malaa'igta ay tiri malaa'igtan waa jibriil baa la yidhi maxaa yeela dhalashada nabiyullaahi ciise iyo maryamo korinteeda iyo howlahaas waxaa markaasi waday wuxuu ahay jibriil buu ahay yaa maryamu maryamooy ina allaaha alla yubashiruki waa kuu bishaaraynayaa bikelimatin kelimo ayuu kugu bishaaraynayaa kelimadaasoo minhu asaga xaggiisa ka aatay waa walad ayaa loola jeedaa wiil ayaa alla kuugu bishaaraynayaa oo xag alla ka ahaaday marka hadda waxa weeye wax walba ilaahay xaggiisa waa ka ahaadeen laakiin midkaan waxa weeye wax markaasi oo makhluuq ahoo bani aadama oo sababuha ayaan jirin waana soo marnay markaasi kelimada waxa loogaga cabiray ismuhu magiciisuna almasiixu masiix uu yahay masiixa waxaa laga wadaa kii barakaysnaa weeye ciise a ah, ciise ah ciisiiday ibnu maryama caabidadi wiilkeed ahay oo wiilkan waxaa la yidhaha masiix waana maaragtay ciise ayaa magaciisa la yidhaha ciise ibnu maryamana weeye ayada ayuu kula khidaabaa la yidhi oo markaasi u nisbeeyaa la yidhi waxaa markaasi uu ku baraarujinayaa la yidhi calaa annahaa taliduhu weeye inay dhali doonto nabi ciise bilaa adin aabba aan ay dhali doonto ayuu kusii baraarujinayaa id caadatu rijaali yaa layidhi nisbatum ilaa aabaa'ihim maxaa yeele caadada ragga waxay tahay in aabbaa'dooda loo nisbeeyo marka wuxuu kusii baraarujinayaa maryamu wiil inay dhali doonto isla markaasina waxaa weeye bilaa adin aabba aan ay dhali doonto weye kelimada hadda waxa looga cabirana waanu soo sheegnay horay ee waxau ahay maaragtay kelimatu kun weeye ahaa weeye markaasi oo min kayri waaswaasi dhalla-aan ah marka waxaa laysku waafaqay baa la yidhi waxaa la yidhi ana nasraaniyana la yidhi qadima cala rashiida la yidhi fawajada cindahu alxasan ibnu cali alwaaqidi weeye waxaa la yidhi nin nasraaniya ayaa wuxuu u yimid baa la yidhi ninkii la dhihi jiray haanuun rashiida la yidhi markaasuu agtiisa wuxuu ku arkay baa layidhi ninka la yidhaahdo xasan ibnu cali alwaaqidi yaa layidhi nasraanigii marka waxau dhahaa layidhi khaliifkii oo haanuunrashiid ayuu maaragtay ayuu wuxuu u dhahay baa layidhi waalcaalimu ina fii kalaamillaahi aayatan tadullu calaa anna ciisa juzun min allaahi markaasoo waxau dhahay wamaa tilka alaaya wuxuu yidhi markaas ilaahay kalaamkiisa aayadda waxaa ku jirtaw dhahaa layidhi nasraanigii oo tusinaysa ciisa inuu juz ilaahay kamida uu yahay markaasuu muxuu wuxuu dhahay baa yidhi layidhi rashiid waxau dhahay ee aayaddaasu maxay tahay nasraanigii markaas wuxuu dhahay baa layidhi in allaha yubashiruka bikalimati minhu weeye nintaas marka waa litabciidow dhahay arrintaasna waxay keenaysaa ciise inuu juz alla kamida uu yahay marka waxaa la yidhi nin sheekahoo caalimahay oo haarunrashiid la jiray ayaa wuxuu dhahay ninkaanu litabciid hadday tahay oy saas ay tahay fa kadaalika dhahay fii qowlihi tacaalaa waxay lamid tahay ou dhahay oy lamid noqonaysaa haddiiba ay saasu jirto wasakara sakara lakum maa fi samaawaati wamaa fil ardi jamiica minhu minhudaasay la noqonaysaa weye maxaa yeela labadaas farq uma dhexeeyo marka nasfaanigu waa wareeraa la yidhi ah maxaa yeele marka hadalkan uu dhahayay nasraanigu khaliifka rashiid uu dhahayey nin caalima ayaa la joogay markaas markaas sidaas markuu yidhi ayuu asna aayaddan ku xujiyey waxau dhahay alla wuxuu yidhi alla waxau idiin sakhiray samaawaadka iyo arlada waxa makhluuq oo ku sugan jamiican xaalow yaatii dhan min minallaahi ka ahaaday marka wuxuu yidhi taas iyo middaanu haddii taasu jirto iskumid waaye marka nasraanigu waa wareer waana islaamaa layidhi waa yahay marka saasaa la yidhi a marka khaliifka waxaa la yidhi ninku shiikha ahyo caalimka ahay oo nasraanigaas waxaa weeye saas u xujeeyey waxaa la yidhi rashiid maal fara badanow siiyaa layidhi maalin oo maara mashuudahin eedo aad iyo aad maaragtay u shuhrowday eedaa layidhi marka hadda sida ay markaasi wax u fahmeen qalad weeye oo markaasi waa kelimatu kun fa yakuunu weye marka ilaahay wuxuuri subxaana watacaala markii uu ka warramaayey arrintaas oo maryamo loogaga warramaayey waxa weeye wiilkaas magaciisu waa masiix ciise ayaa la yidhaha ciise ciisiidda ibnu maryama caabidin wiilkeedahay wajiihan daa jaahin jaah xaalow yaakii u saaxiiba fi dunyaa adduunyada oo ilaahay subxaanau watacaala adduunyada nabidnimo ayuu ku siinayaa iyo wal aakhirati aakhiro wajiihan daa jaahin aad dhahaysaa xaalow yaakii u saaxiiba oo markaasi waxa weeye jahle fi dunya addunyada iyo walaakhirati aakhiro oo waxa weeye adduunyadana nabinimo ilaahay siinaya aakhirana waxa weeye shafaaco iyo darajo sarayso weye wa min almuqarabiina kuwa la dhoweeyey ayuu kamid yahay ilaahay agtiisa kuwa loo dhoweeyey oo ilaahay subxaana watacaala rimihiisa ee raxmadiisa u dhow ayuu kamid yahay wa yukallimu naasa dadka ayuu la warramaa ayuu dhahay say jibriil isagoo u sheegaya maryamo wiilka aad dhalays wayukallimu naasa dadka ayuu la warramayaa filmahdi darabta ayuu kala warramayaa isagoo dufli ah intuusan kalaamka gaarin bayaankeedu shuxuurla wuxuu noogu imaan doonaa suuratu maryam haddii ilaa yidhaahdo wayukallimu naasa dadka ayuu la warramayaa filmahdi darabta ayuu kala warramayaa iyo wakahan isagoo germadow ah ayuu la warramayaa dadka wa min asaalixiina kuwa suusuuban oo saalixiintaa oo waxa weeye silaaxooda uu kaamilka yahay ayuu ka mid yahay ou dhah sidaas ayaa markaasaa maryamo shay jihiil ugu bishaareeyey nabiyullaahi ciisa inay dhalayso saasna uu sifaadkiisuu yahay qaalad waxay tidhi owdha ilaahay maryaw markii saa loogu bishaareeyey rabbi yaa rabbi rabbigeeyow annee kayfa sidee buu yakuunu lii iigu ahaanayaa waladun waladsee iigu ahaanayaa walxaa lam yamsasnii uusan itaabanin basharun bashar bani aadama ousan itaabanin iyo kayrkiisaba oo waxa weeye markaasi guursi iyo wax kale uusan igu taabanin qaalad waxay tihi rabbi yaa rabbi rabbigeeyow annii kayfa sidee buu yakuunu lii iigu ahaanayaa waladun waladsay iigu ahaanayaa walam yamtasnii xaala uusan itaabanin basharun bashar bani aadama uusan itaabanin oo nin ounan iguursanin wax kalena waxa weeye ou maaragtay igugu tegin see markaasi waxaa weeye wiil aan ku dhalaaya hay tiri oo markaasi ilma aan ku helayaa hadda waxaa weeye sidii nebiyullaahi zakariya oo kaleentood weeye <coughs> su-aashiisii oo kale weeye marka hadda maryamo ilaahay qudradiisa ma inkirsana laakiin waxay ka warramaysaa caadada basharka sida ay tahay ayaa waxa weeye arrintaanu wax kusu dulaarsada caadada basharkaysan ahayn in markaasi waxa weeye wiil la helo bikayri maaragtay amasu rijaal weye inay naagu ay ilma hesho ayaa markaasaa caadada aan markaasaan jiraan layidhi sidaas markay dhahday qaala wuxuu yidhi ow ilaahay malaggii oo sayjihiila kadaaliki alamru amarku kadaaliki sidaas weeye arrinku waa sidaas in ilaahay welag uu kaa abuuro aabba la-aan oo kaa abuuro allaahu allana yakhluqu waa abuurayaa maa yashaa'u wuxuu u doono ilaahay waa abuuraya allaahu alla yakhluqu waa abuurayaa maa yashaa'u waxuu doono oo ilaahay subxaanau watacaala tacaala waxuu doono ayuu abuurayaa wax ilaahay subxaanau wa waxa uu abuuraaya ku caaridi karana ma jiraan weye idaa wafiiqa allah alla uu doono amran amar uu doono inuu iijaabiyene fa innamaa in kaleeto maahine yaquulu lahu amarkaas alla wuxuu leeyahay kun ahaw amar yahw fayakuunu waan ahaanaya oo ilaahay subxaanahu watacaalaa shay markuu doono idaa wafiiqa allah uu doono dhahay alle amran amar uu doono araada khalqahu weye abuurkiisa markuu doono fa innamaa in kaleeto maahine yaquulu lahu ilaahay amarkaas wuxuu leeyahay kun ahaw ayuu dhahayaa fayakuunu waana ahaanaya sida waxay culimmadu yidhahdeen kaafkaasiyo nuuntaas waxba aysan ugu dhexaynin ayaa ilaahay shayga doonista uu doonaayo iyo shayga ahaashadiisa aan ah waxba ugu dhexaynayo haddana wuxuu yidhi wa yucallimuhu alla wuxuu barayaa wiilkaas wuxuu barayaa alkitaaba khadka ayuu barayaa qoraalka iyo walxikmata xikmada iyo watawraata tawreed iyo walinjiila injiil ayuu barayaa haddii ya la akriya saas weeye wayucallimuhu wuxuu barayaa alle alkitaaba alkitaabadana alkhada ayaa loola jeedaa qoraalka weeye iyo walxikmata xikmada ayuu barayaa iyo watawraata tawreed iyo walinjiila injiil ayuu barayaa oo intaas ayaa maaragtay yaa la barayaa wey waxaa la weriyaa yidhi waxau ahay baali nabi ciise mid aad iyo aad u khad wanaagsan oo khadaad ahoo qoraal wanaagsan buu ahay baali wuxuu bari jiraa layidhi carruurta ayuu qoraalka bari jiraa dhegmaasha ayuu bari jiraanayey dugsiba u ku bari jiraanayey xikmadana markaas waa nabinimadaa layidhi iyo wa tawraata tawreed iyo wal injiil ayaa haddana ilaahay baraya hawdhah nuuna haddii la akriyo wanucallimuhu waanu baraynaa marka waxa weeye say jibriil isagoo ilaahay subxaana watacaala lislaamkiisa ku warramaya ayuu wuxuu dhahay wanucallimuhu waan baraynaa alkitaaba qoraalka iyo walxikmati xikmadoo nabinimada ah, iyo wtawraata tawreed iyo walinjiila injiil wa rasuulan wanajcalhu nuunka haddii lagu wadaamo wanajcalhu alla wuxuu ka yeelayaa rasuulan mid la diray ilaa bani israa'iila reer bani israa'iil loo diray wayajcalhu alla wuxuu ka yeelayaa wiilkaas ayuu dhahay oo lagu siinaayo maryamay rasuulan ku la diray ilaa bani israa'iila reer bani israa'iil loo diray amase ninka haddii lagu wado wanajcalu waxaanu ka yeelaynaa rasuulan mid la diray ilaa bani israa'iila reer banii israa'iil loo diray waxaa loo dirahaa yidhi goorka loo diraa waa lasu isagoo yar amase bacda bacdalbuluuq weeye asagoo yar baa la yidhi markaas ah, ibnu salaasa siniin weeye saddex jir asagoo ah ama bacda albuluuq weeye oo markaasi soddon iyo saddex ah, labadaas qolba waa laciifa layidhi laakiin sida muctamadkaa waxaa weeye waxaa laga nab yeelaa layidhi isagoo afartan jiraha aha layidhi asagoo maaragtay ah, waxaa weeye calaa ah, ra'si arbaciin weeye markaas wuxuuna noolaanaya isagoo nabiga oo rasuula weeye ayuu noolaadaa layidhi marka laakiin hadda aqwaashaas oo dhanba waxa weeye maaragtay ah, ilaahay subxaanau watacaala ayaa ku cilmi leh maxaa yeele hadda bacdu eh, maaragtay siira waxay soo arooreen nabiyullaahi ciisa inuu tan afartan sano gaarin markaasna rasuul waa ahay marka hadda waxaa fiican bacda bacdalbuluuq in layska yidhaahdo saasaa roon weeye marka hadda dadka dhahaya afartan weeye macnaha afartanka ayaa sida qaalibka ambiyada ilaahay lagu soo bixiyaa sida ugu muctamadsan hadda markaasi oo afartan maba gaarinba haddii la yidhaahdane hadda waxa weeye markii oo aakhiru uu soo baxane markaas hadda waxa weeye nabigeena shareecadiisa ayuu wax ku xugminayaa marka waxa weeye waxaanu ka yeelaynaa hawdha ilaahay mid la diray oo reer banu israa'iil loo diray sidaas markii loogu bishaareeyey maryamo jibriil ayaa wuxuu afuufay baa layidhi sii jaybi ah weeye abuurkeeda ayuu afuufay jeebkiisa weeye meel dowr ah markaasay uurowdaa layidhi arrinteeduna wixii ay ahaatay oo markaasi arrintaasi markay uurowday iyo wixii markaasi say wax u dhashay iyo amuurahaas haddii ilaahay yidhaha bayaankeeda suuratu maryama ugu tegi doonaa marka meeshaan wax dhowrahaa ka xadfan laakiin waxaa lagu kamilayaa suuratu maryam marka meesha waxaa ku jirta nabi ciise waa dhashay marka uu dhashay ayaa maaragtay rasuul laga diray laga dhigay reer banu israa'iila loo diray markii loo diray wuxuu kula hadlaa ilaahay buu sheegayaa marka markii arrintaasi dhacday ilaahay markuu u diray reer banu israa'iil ayuu sidatan u dhahay oo u dhahay inii rasuulullaahi ilaykum anigu waxaanahay rasuul lasoo diray oo idinka ayaa la iisoo keen diray waawna dhahay baa la yidhi oo ilaahay uu leeyahay markii la diray annii biannii anigu ayuu dhahay qad xaqeeqaha jiitukum waa idiin imiday biaayatin aayad ayaa idinla imiday oo inaad run sheegaayo tusaalaynaysa aayaddaasoo min rabbikum xagga rabbigiina ka aatay nabiyullaahi ciise iyadoo la diray ayaa markaasaa laga warramayaa oo reer banu israa'iil u tegay hadalladii uu ku dhahay annii anigu ayuu dhahay qad xaqeeqaha jiitukum maxaa idinla imiday biaayatin aayad aayaddaasoo min rabbikum xagga rabbigiina ka ahaatay waana sida tan annii anigu ayuu dhahay akhluqu waxaan abuurayaa kasrana waa la akriyaa ah, annii anigu ayuu dhahay basa marka annii hadda la akriya laamu tacriif uu qadaro annii liannii anigu innii haddii la yidhaahna waa musanaf weeye anigu ayuu dhahay akhluqu lakum waxaan idiin abuurayaa min addiini dhoobada xaggeeda ka ati dayri shingur hay oo kale akhluqoodan maxaa waxaweye usawiru waan suuraynayaa weeye lakum idinka ayaa idiin suuraynayaa min adiini dhoobada xaggeeda ka hay-ati dayri shimbir hay-adiisoo kale wax shimbir shabaho oo duulaaya ayaan dhoobada idinkaga samayna ayuu dhahay misla suuratii weeye kaabtaa markaa ismafcuul waaye fa anfuqu waan afuufayaa fiihi fi diini doobadaas dhexdeeda ayaan afuufayaa fayakuunu dabeedna wuxuu ahaanayaa dhoobadii aan afuufay daa'iran shimbir ayuu ahaanayaa daairan qiraahna waa jirtaa mid duula ayuu ahaanayaa fa anfuku fiihi waan afuufayaa diinkaas fayakuunu wuxuu ahaanayaa daa'iran shimbir ayuu ahaanayaa biidnillaahi ilaahay idankiisa ayuuna ku ahaanayaa ilaahay iraadadiisa ee doonidiisa sidaas markuu dhahay waxa uu abuuray baa la yidhi khafaash ayuu abuuraa layidhi kobaliga geedka la yidhaahdo maxaa yeela waxaa weeye baa la yidhi akmalu dayraa layidhi khalqan weeye shimbirta abuurka midka uu kaamishan weeye marka waxaa la yidhi waa markaasi waxaa layidhi waa duulay baa layidhi ayaguna way arkaayeen baa layidhi markii waxa weeye indhahooda uu ka ciiro oo indhahooda uu ka deermay arki waayaan ayuu isagoo mayda soo dhacayaa layidhi wauna saas loo yeelaya layidhi khalqiga ilaahay iyo midka kalentoodo makhluuqa in la kala saaro khafaashka wadwaadna waa la yidhaahdaa waxa hadda markaasi oo uga abuuraa layidhi kobaliga waxaa layidhi kobaligu abuurka midka uu kaamisho weeye shimbirtaa layidhi maxaa yeele wuxuu leeyahaa yidhi ilka ayuu leeyahaa yidhi naase ayuu leeyahaa layidhi sida haweenka ayuu xaylaahaa yidhi haddana garba la-aan baala la la'aanuu duulaa ilan kobaligu waxyaaba dallad camala weeyo baalalma qabyo haddana waxaa weeye wax ma arkaa layidhi oo wax uma jeedaa la yidhi laba saacadoodoo wax arkaasihiisaba saacad oo maqribka ka bacdiha weeye iyo saacad salaada subax ka bacdiha weeye inta kaleo zaminkaa waa indhala'ya maxaa yeele waad aragtay inuu geedaha ka raaraco wax u majiyeeto labadaa saacadood ayuu labaatan afar saaco wax jeedaa markaas u abuuray haddana wuxuu yidhi aayadda kale wa ubri'u waan bogsiina how dhahay al admaha midka indhoolaa ah wa ubri'u waan bogsiinayaa waan shaafinayaa al admaha midka indhoolaha weeye alladii yulidda acmaa weeye midka la dhalay indhala-aanta la dhalay weeye iyo wal abrasa midka baras oo barasku waxa weeye korkiisa uu cadeeyey asagana weyn bogsiina ayuu dhahay haddana wuxuu ihi waxii waa noolaynayaa almowtaa kuwa dhintay biidnillaahi ilaahay idankiisa ayaan ku noolaynayaa wa unabi'ukum idiin warramaa haddane bimaa ta'kuluuna waxaad cunaysaan iyo wamaa taddakiruuna waxaad bihi u kaydaysanaysaan fii buyuutin guryihiin aad ku kaydaysanayseen ina fii daalika kaa la soo sheegane la'aayatan aayad weeye oo lakum idinka idin sugnaatay in kuntum haddaad ahaateen ayuu dhahay mu'miniina kuwa rumaynaya haddaad ahaateen marka wuxuu dhahay aayadahaas ayaa waxa weeye daliil u ah inaan anigu markaasi rasuul ana marka wuxuu dhahay midka agnaha oo indha aanta loo abuuray ayaan maaragtay bogsiina on raysiinayaa weye waktigiisa waxaa badneed baa dadka sidaas ku dhalanaaya iyo midka barhaska qaba weeye labadaas waxa udihi ugu khasisaa layidhi labadaas waxaa layidhi adibadii amba dhaqaatiirtii waktigaas joogay ayaa ka caajisaa layidhi inay daweeyaan baa layidhi marka waxaa la soo bixiyey nebiyullaahi ciise zamin oo waxa weeye cilmu dibiga ama dhakhtarnimadu heer sare ay gaartay oo horumar weyn laga gaaraa layidhi marka wixii ayagu ka caajiseen ayaa asaga mucjiso looga dhigay maalin keligeeda wuxuu bogsiyaa layidhi konton kun ayuu bogsiyaa layidhi isagoo markaasi waxa weeye ilaahay baryey ayagana waxa weeye ku bogsiyey bishardi aliimaani inay rumaynayaan marka hadda ambiyadaba wakti kasta waxaa la soo bixiyaa layidhi waxay zaminkaas markaasi dadka jooga ay ka caajisaan oy ayuuna markaasi ayagoo caam ku ah oo yaqaana ay ka caajisaan ayaa mucjiso loogaga dhigaa nabiyullaahi muuse waxaa la soo baxshaa yidhi zamin cilmu sixirku waxa weeye aad iyo aad horumar looga gaaray marka waxaa baabi'iyaa layidhi cilmu sixirkoodii ushiis iyo yaddiis yaa layidhi nebiyullaahi ciisaana sidaasuu ahay cilmu dibiga wakti heer laga gaaray wixii ayagu ay awoodi waayeen ayuu isaguna dabiibayaa layidhi rasuulkeena calayhi salaatusalaam maxameda waxaa la soo bixiyey zamin oo carabtu balaaqada ay heer sara ka marayaan markaas qur-aankaasaa lagu baabiyey iyagana balaaqadii carabta haddana wuxuu dhahay wal abrasa midka barasku qaba ayaan isagana bogsiinaa ayuu dhahay oo waxa weeye barasku korkiisaoo dhan uu caddeeyey baras waxa weeye waa shay iska mashhuur oo la yaqaano dadka korku ka cadaada weeye haddana wuxuu dhahay weyxiil mowtaa kuwa dhintay ayaan noolaynayaa biidnillaahi ilaahay idankiisa ayaan ku noolaynaya hadda dan wuxuu soo celcelahaa la yidhi si aan loogugu malaynin uruubiyo weye ilaahay inuu yahay aan loogu malayn weye marka hadda dadka dhintaan soo noolayna ayuu dhahay waxaa ah, la yidhi wuxuu soo nooleeyaa layidhi nin la dhihi jira caazar oo isaga saakiinkiisa aha layidhi wuxuu soo nooleeyaala nin layidhaa ibnulcajiis uu soo neeleeyey ibnakulcaashi uu soo nooleeyey dadkaas uu soo nooleeyey muddo ayay nooleeyeen ba layidhi asay ilma dhaleena layidhi saan ibnu nuux ayuu soo nooleeyey owlaadi nebiyullaahi nuux kii waxa weeye carabtu ay ka soo farcameen ayuu soo nooleeyaa layidhi isla markii ayuuna dhintay baa layidhi marka hadda ninkaan la yidhaha azar ou soo nooleeye saaxiibkiisa wahay ahay baa layidhi marka waxaa la yidhi ninkaanu waa jiraday baa layidhi azarka markaas markau jiraday walaashiisaa magaciisa adeeg usoo dirtaa la yidhi markaas waxa weeye inuu jiran yahay u sheegtay muddo masaafo kala fogeyna jireen saddex maalmood intii loo socdo ayay kala jireen baa layidhi markaasuu u yimid baa yidhi markuu muddo usoo soo socday asagoo dhintay ayuu arkaa layidhi oo la duugay markaasuu walaashiisow raacaa layidhi qabrigiisa u raacay ismullaahi alacdamow ilaahay ku baryaa layidhi markaasaw ninkii soo noolaaday markaasuu noolaaday ilaa owlaad ka dhalaa layidhi ibnulcajuusna waa nooleeyaa layidhi markii la duugay kabacdi ayuu soo maraa layidhi nabi ciise qabrigiisa isagoo maya intaan la duugin ka hor ayuu soo maray baa layidhi isagoo naxashka lagu qaaday ee ragga garbihiisa uu saaran yahay ilaahay ayuu baryaa layidhi markaasuu soo fadhiistay dharkiisa ayuu xirtay baa layidhi markaasuu roorkiis u tegey ibna sabcaashir wuxuu ahay nin maaragtaya ah, dadka canshuur ka qaada gabartiisa oo dhimatay eedaa layidhi ayadana waa soo nooleyaa layidhi san ibnu nuuxow soo nooleyaa layidhi isagoo dhinsanay afar kun oo sano muddo ka horaysa weeye ilaahayuu baryaali waa soo noolaaday waa istaagay baa yidhi isagoo madaxiisa mis uu ciroobay kabacdii markaas dhimo ayuu dhah ilaah idankiisa waayahayow dhahay laakiin waxaan rabaa inaanan mowt dhadhemin markaasuu waayahayow dhahay mowtna ma dhadheminaa layidhi intaasuu markaa hoosaas usoo nooliyey marka ina fii daalik wa unabiukum bimaa ta'kuluunaw dhahay waxaad cunaysaana idiin waramaya iyo wamaa tadakruuna waxaad kaysanaysiin fii buyuutikum ina fii daalika kaa la soo sheegane laayatan aayad ayaa lakum idinka idinkuu sugan in kuntum haddaad ahaateen ayuu dhahay mu'minna kuwa rumaynaayo marka waxa weeye casharkeenu intaas ayuu ku egyahay wallahu subxaanahu wa tacaala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu